بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب كان إن شاء الله تعالى أن ربنا إلى أخرنا فرسالة مدعي اللي هذا حديث طالب العلم oo cunwaankaas magaciisa uu yahay qofka ardayga ahee cilmiga culuum shariica inuu barta rabaa aadaabtiisa xilliyada waxaa la isku qurxiyaa leedahay aadaabtiisa wanaagsan oo uu ardaygu isku qurxiyo ayuu sheikhu kitaabkan u baxshay kitaabkan Eh, aniga kollay nuskhada aan haysto waxay ka kooban tahay nuskhada shiikhu uu leeyahay xiliyata taalib alcilmiga ah oo mualifka uu leeyahay bakar abu zayd sheekh bakar abu zayd iyo sharaxa uu leeyahay sheekh maxamed bn saalix ibn cuthaymiin raxmat ullaahi calayhim marka sharaxaas uu sheikhu leeyahay sharax oo taxliilu alfaad ah ma aha alfaada uu fasirayo ama mufradaadkeedii uu noo sheegayo maaha waa iska sharax oo sii ijmaaliya culammada siday u fasiraan oo u fasirayo asalkiisana sharaxaas wuxuu ahaa kitaabka uu sheikhu akhriyey oo cajalada lagaga duubay cajaladahaasoo la tafriiqiyey oo dib loo qoray ayaa sharaxa shiikhu uu ahaa wadaad kale oo la yidhaahdo camar cabdilmuncin ayaa isagana tacliiqu ku leeyahay oo shiikha ibnu cuthaymiin sharxiisa ayuu tacliiq saaranaya xoogaa ahaar fiican aarta waxuu ka keeni axaadiista waxuu ka keeni aayadaha waxuu ka keeni tacliiqaad xoogaa fiican ayuu ku sameeyaa marka kitaabka aniga nusadan aan haysto saddexdaa qaybood ayay ka kooban tahay marka intaynan kitaabka bilaabin tarjamada mu'alifka kitaabka khaasatan sheekh bakar abu zayd aan wax yar insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa sheekha magaciisa waxaa la yidhahdaa bakar ibni cabdillaahi kunyadiisana abu zayda loo yaqaana wuxuu ahaa culummada zamankeennaan soo gaartay buu ahaa wuxuu dhashay iyo shantii hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigaas ayuu dhashay yani qarnigii hadda tegay weyaan qarnigii tegay laanna qarnigii waxaan ku jirnaa baynu hadda maraynaa baan maraynaa ها ما يحشيله هذا قرن كان مرينا وهجري كل 434 بان مرينا marka 1365 ayuu sheekhu dhashay culimo badan oo zamankiisa uu soo gaarayna cilmigu uu ka qaatay aadna qaarkood uu aad u laasimay waxaa ka mid ahaa sheekh Cabdul bin Baas baa ka mid ahaa dadka culimada oo cilmiga ka qaatay sheekh maxamed alamiini shankiiti baa ka mid ahaa culimo kale oo zamankiisii joogtayna waxbuu ka qaatay marka shiikhaas markii yacni maaragtay culmo culumtii uu xasiliyey oo ardaynimadii uu ka baxay wuxuu noqday madiina almunawara ayaa qaadi looga dhigay qaadi buu noqday oo wuxuu soo maray qadihii ayuu soo maray xukun buu soo maray qaadi buu ahaan jiray uma wuxuu noqday muddo ka bacdi haddana mudaris ayuu ka noqday المسجد النبوي في المدينة المنورة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام علماء كرسي وكلها وحكبته أيو كمد أها kadib manaasib fara badan oo xagga dowladda sacuudiga uu soo qabtay ayaa jirto marba wuxuu ahaa wasaarat alcadli wakiilbuu mar u ahaa lijaanta waaweyn ee fiqiga iyo fatwadana wax badanu soo maray oo maalan lajna daa'ima liliftaa cudbuu shiikhuu ka ahaa cudbuu ka ahaa hayati kibaari alculamaa yani oo sacuudiga ay culammada waaweynay lahaayeen oo sheekh binbaas mar madax u ahaan jiray cudbuu ka ahaan jiray xubin buu ka ahaa majmac alfikhi alislaami addowli wuxuu mumail u ahaa dowladda sacuudiga ayuu u maali jiray majmac alfikhi alislaami yani waxa dowladaha muslimka ah majaamicdooda xagga fikhiga ayuu maaragtay mumail u ahaa xagga dowladda sacuudiga ayuu uga ahaa isla majmacaas majmac alfiqh alislaami sow yani cudwi uga ahaa baa ra'iis loogu magacaabay isagaa majmac alfiqh alislaami mar ra'iis ka noqday وكذلك مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي iyadana xubinuu ka ahaa raabitat alcaalam alislaami ah, majmucuudaasna wuxuu ka ahaa xubinbuu ka noqday marka sheikhu mualafaad badan uu leeyahay kutub badan uu alifay runtii aaday u tiro badan yihiin laakiin rasaail u badan yihiin rasaail u badan yihiin hadday jiraan yani kitaabo waa un wax maaragtay kitaab wuxuun mujallad weyn waxaan ka arkay aniga mid mujallad aan hayo la yidhaahdo mucjam almanaahi allafdiya miya la yidhaahdo oo mujallad dakhmiya ah xoogaa weyn uu leeyahay risaaladaana ka mid ahoo aad iyo aad risaalo aad u qiimo badan ah waxaa ka mid ah risaaladan kaleeto hadda la yidhahdo atacaalum oo shiikha laftiisa muqadamada uu ku sheegi doono oo iyadana risaalo aad u qiimo badan ah atacaalum yani wuxuu ka hadlay atacaalum wa aharuhu walkitaab dadka culummada iyadoon culummo ahayn culummo isfadhigo kusoo dhex dhuunta culummada iyo aharta ay raadka ay ku reebaan xagga fikirka iyo kutubta arrimahaasu aad u sharxa weliba nuquul aad u qiimo badan oo risaaladan ayay keeni waa risaalo aad mufiid u ah wey risaalة التacaalum risaalo aad u qiimo badan w rasaa'il badan uu leeyahay risaalo uu alxarakaat alislaamiya ka qoray ayaa jirto oo yani maaragtay xukm اlintimaa la yidhaahdo waa marjic weyn xukm اlintimaa ila alaxzaab wاlfirq wاljamacaat alislaamiya la yidhaahdo oo mujalad risaalo yaroo fiican ah oo aad iyo aad u qiimo badan risaaladaasna waa uu leeyahay marka rasaa'il badan uu leeyahay oo wada naafic ah majaal alfiqhi haddii la yidhaahdo majaal alxadiid waculuumuhu almacaarif alcaama kulli wax ee risaaladan loo qoray sheekh bakar abu zayd labaatan iyo sideedii bishii muxaram kun iyo afar boqol sagaal iyo labaatankii hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni taqriiban adii bishii waxay ku aadaneed february labadii kun iyo sideedii hadda ayuu riyaad ku dhintay taqriiban shan sano camal ayaa uun laga joogaa inta uu muutan yahay marka sheekhaas marka kutub yaani maarka rasaa'il naafica ayuu wada qoray laakiin kutubta uu qoro mucdamkeeda markaad akhrisid intii aad ka aragno kulley wuxuu ku qoraa luqa rafiica luqad maaragtay oo jaanibka adabka dadka nin garanaysaa baahan risaaladiisa markii hadda la fasirayo sida kutubta sariska sahlan culimada ay ibn Uthaymeen oo kale sharxiisa loo akhrin karo kutubaha kale culimada ay qoraan loo akhriyi karo maahan waxaad u baahanaysaa bacd al in loo noqdo kutub maaragtay almacaajin waalkhawaamiis in loola laabta bay u baahanaysaa meelaha qaarkood luqada u isticmaalayo waa inaad ka soo baarto macaajimta iyo qaamuusyada iyo kutubta luqada inaad ka baarto bay kugu khasbaysaa marka eh, runtii risaalo aad u faa'iido badan weeye waana arki doona insha allahu tacaala maadada marka uu ka hadlayo oo kitaabkeennaan risaaladeena ay ku saabsan tahay sida kitaabka cunwaankiisaba laga dareemayo wa aadaabta oo ardayga cilmiga shareecada baranaayo laga doonayo waxa ay tahay waana miftaax oo u furayo qofka aalibulcilmiga ah qaabkuu cilmiga u talbi lahaa lanna qofka markuu rabo inuu culuumtii barto dariiqa uu aadana uusan haysan iyo cid aan haysan tiih baa ku dhacay waa wareeraya waxaa laga yaabaa kutub aanan isaga la mustawa ahayn inuu waqti dhan ku dhumiyo oo cumrigiisa uga dhumo marka wejha saxiixa ama ariiq toosanoo la maro ayuu siinaya weyaan kitaabka marka aadaabu aalib alcilmiga aadaabu aalib alcilmiga sheekhi keliya ma aha ee axad qoray waa looga horreeyey culamo fara badan baa maarata baabka wax ka qoraan kutubta aadab aalib alcilmi laga qoraayo qaar ayagoo mustaqila la qoraa oo culimada ay qoraan kitaab ahaan min awali ila aakhirihi akhlaaqda ardayga muslimka oo shareecada baranay laga doonayo ayuu kitaabkaas oo ku saabsan yahay qaarna waxay ku saabsan yihiin kitaabkii adaabti way qorayaan laakiin kitaab mustaqila maahe taraf kitaabka kamida qayb kamid ah ayuu ku ishaaraa qayb kamida bay kaga hadlaan kutubtaas marka waxaad arkaysaa haddii eh, risaalada matniga qofkii haysto matniga oo matbuuca maaha waxay ka tageen haddaba suuradda nin baan arkay hadaaye waxay ka tageen muqadimadoo dhan way ka tageen qofka koobiyeyna inuu muqadimada ka tago maaha muqadimadii in lagu soo dara wey waan arkay hadaaye wuxuu ka bilaabayaa muqadimadii shiikhu idin oo mufiid ahaydba waa uu ka tegey wuxuu ka bilaabay fasalkii koowaaduu ka bilaabay koobiga marka waxa weeye kitaabka marka qaabka uu u hadlo keligii kama hadlay risaaladaas lafteeda oo midda yarta ah oo matniga keligii ah kutubta baabkaas ka hadasho dhan ayuu ku tirinayaa sheekhu meesha xawaashida qaybta dambe ku qoray kutubta baabka ka hadasho oo aad u tiro badan ayuu qoray bil khulaasa soo ururina culimada ka hadashay oo kutubta hore u qortay waxa kamid ah يعني خطيب البغدادي خطيب البغدادي وحولي لما كتاب آد قيمة بدن وباب كان طالب أدب أدب طالب العلم وكذا حضره مدو حال إلى الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع yacnii qofka raawiga ahe eh wax warinaya xadiidka warinaya ama midka dhegaysanaya ardayga ahi ah aadaabtii kulminaysay akhlaaqda dhammaanteed kitaab kulminaya buu u bixiyey aljaamic akhlaaqdaas mid kulmiyo ayuu ka dhigay kitaabkan liakhlaaq araawi wa aadaab isaami wuxuu kaloo leeyahay kitaab kaloo la yidhahda alfaqiih walmutafaqih ayanabuu uga hadla mawduuca waxaa ka hadlo alimaam alaajuri kitaab layidhi akhlaaq ulculamaa buu leeyahay shiikha wuu ishaarayaa meeshii yani risaalada muqadamadeeda way ku ishaaraan way ku qoran tahay waxaa la yidhahdaa akhlaaqu alculamaa dadka culammada akhlaaqda ay leeyihiin waxa weeye alimaam ibni cabdilbar oo kaleeto كتاب وليه إلى جامع بيان الفضل جامع بيان العلم وفضله علمك cadayntiisa iyo fadliga cilmiga uu leeyahay wixii kitaab kulminayo ayuu leeyahay laba mujallado aad maartay waliba muxaqaqa la helaa oo aad u fiican madbuucna weeyaan waxaa jira horay u qoray wadaadka sheekhuna uu ishaari doono muqadimadiisa ku ishaari doono tacliim almutacallim طariiqa tacliim kitaabkaas waa kitaabka ay soomaalidu akhrisan jirtay risaalo aad iyo aad qayim u ah wey kitaabku waa kitaab yar tacliim almutacallimku waa kaa yarka ah weeyaan waxaa la yidhaahdaa burhaan lislaam azurnuuji sheekhaa la yidhaahdaa iska waxaa arkaysaa shiikha laftiisa risaaladiisa kitaabkan wax badan ka soo naqlinaya wax badan oo xikam ah oo risaaladan zurnuuji oo isaguna qarnigiisu uu ahaa ibu dhintay sheekha tacliim mutacalliq iska kitaabkaas wax badan oo xikam ah ayuu sheikhu ka soo naqliyaa risaaladiisa ku guurinaya kitaabkan waa midka ay soomaalidu akhrisan jirtay weeyaan soomaalida kaliya maaha caalamul islaami culummada intaysan ardayga uusan bilaabin kutubta bilaabin baa loo akhriyi jiray maxaa yeelay fawaaid badan iyo ariiqii ardayga uu qabsan lahaa ayuu tusayaa laakiin risaaladan waxyaalo badan oo shiiku iska jamciyey wax walba kusoo urushay wax axaadiis mawduuca ah wax xikaaye oo xataa maarata aanu aabit ahayn wax badan oo iskaga soo buuxiyey u baahan tahdiidin iyo kala soocid u baahan ayuu ku ururiyey laakiin shiikhan wuu hufay risaaladiisa sheekh bakar waa ay hufan tahay wax un maaragtay athar sugan iyo wax lamida unba kuu keeni doonaan arki doona waxaa ka mid ah ibnu jamaaca sheekha la yidhaahdo wuxuu lahaa tadkiiratu saamic almutakallim oo aadaabta taalibulcilmiga ka mid ah qofka hadlayo iyo kan wax dhegaysanayo yacni maaragtay ayuu ka qoray aad aad u badan waxaa ka mid ah aimada wax ka qortay الإمام ابن رجب الحنبلي بكمدها كتاب كيس يركى رسالة يركى مطبوعة وين قول إلى فضل علم السلف على علم الخلف فضل علم السلف على علم الخلف رسالة آدي آدقي مبادل وين شوكاني وكاليسيقنا وحولي رسالة يركى قول إلى آداب الطالب ardayga aadaabtiisa laga doonayo aalib cilmiga ayuu u qoray ibn qayyim al kitaabkiisa miftaah daar as-saada uga qoraa aad iyo aad u qiimo badan ayuu aadaabtaas ka qoraa al-imam isagana kitaabkiisa majmuuc sharh al-muhaddab mujalladka koobaad markuu imaam shaafici ka soo sheekeeyay iyo waxyaalihiisa aadaabta aalib cilmiga laga doonayo oo dhanba meesha ku soo aad u qiimo badan aimada marka aad bay kitaabka mawduucan adabu taalib cilmiga ayay u qoraan weyaan marka kutubahaasoo dhan waa kutub laga faa'iidaysan karo weyaan aad u qiimo badan weyaan marka culimmadeena muslimiinta ah qadiiman wa xadiian waxay ku dadaalaan siday ardayda ariiqa saxiixa ahay raacaan ay u tusi lahaayeen ayay ku dadaalaan weyaan haddii horta risaaladu waxay ka kooban tahay toddoba fasal bayba ka kooban tahay iyada dhanba toddoba fasal ayay ka kooban tahay fasalka koobaad alfasl alawal musanifku wuxuu uga hadlayaa aadaabu taalibi fii nafsihi yani waxaa rabaa inaan dul marno marka hore kitaabka toddobadiisa fasalba inaan dul marnaan rabnaa si hadhowni tafsiil aan ugu galno kan koobaad wa aadaabu taalibi fii nafsihi qofka horta nafsad ahaantiisa maxaa laga doonaya ardayga ah adiga laftaada waxbaa lagaa raba marda aalib alcilmi tahay waxbaa lagaa doonay maxay tahay aadaabta lagaa doonaya inaad ku sifowdo wuxuu ka bilaabi doonaa alcilmu cibaada cilmigu inuu cibaadayahay marka horeba niyo inaad ula timaadaba od cibaadada inaad ku jirta inaad garatid markaad qaalibulcilmi tahay sida salaadada ku jiroo kale ayay la mid tahay bal hadallada imaam shaafici aan arki doono insha allah laga wariyo cilmiga talabkiisa waa afdalu min salaati naafila salaad sunna intaad tukan lahaydba cilmiga inaad talabtaba ka fadli badan saas uu yidhi waxaa ka midan ku leeyahay kun calaa jaadat salaf waa aadaabta adiga naftaada lagaa raba dariiqadii toosnayd oo salafku ay ku taagnaayeen adiguna ku taagnow buu ku odhanaya ha ka leexani midigii bidac midna uga leexani waxaa ka mid a ah canaawiinta hoos imaanayso aad buu u tiro badantaa laakiin dhowr xabo ka soo qaadanaynaa waxyaalaha aadaabta ardayga laga doonayo mulaasamatu khashyat illaah cabsida ilaahay inuu mar walbaba laasimo ila waxa baranaysa culuum shariica Soomaa wadiinkaada waxa baranayso waa in cabsida ilaahay ay kugu beerantahay oo laasimto muraaqabadii in la timaado Allah inuu ku ilaalinayo adoog tahay kibirka inaad iska ilaaliso khafd aljanah wa nabd kibirka iyo inaad ka fogaato oo qof dabacsan inaad noqoto waxyaalo badan oo aad iyo aad canaawiin aad u tiro badan ayuu fasalkaasi noogu keeni doonaa waxaa ka mid a ah akhlaaqda muruu'ada inaad la timaadiy makaarimu alakhlaaq sharaftaada inaad ilaashato akhlaaqda teeda wanaagsan inaad ku sifoodo adabu aalibi maca nafsihi baa la yidhaahdaa wa aadaabu aalibi maca nafsihi asaga fii nafsihi baa laga rabaa waa fasalka koobaad intaasuu kaga hadlay wey fasalka labaad musanifku wuxuu uga hadlayaa kayfiyatu اطalabi wاtalaqi habka aad cilmiga u dalbayso oo culimada kala kulmayso ayuu ku baraya culimadana aad kala kulmayso buu ku bari weeyaan marka waxaa ka mid ah canaawiinta uu hoos keeni doono kayfiyatu talab wa maraatibuhu habka aad cilmiga u dalbayso iyo darajaadka maraatibta uu leeyahay habkeedaasuu ku baraya wuxuu kamidoo ah kuu keeni talaqi ilcilmi can lmashaa'ikhi cilmiga inaadan kutubta keliyan aniga maktabadahan fariisanayaayo anaa wax baaranaya inaadan dhihin unoo keeni doonaa dadka saxafiyiinta la yidhaahdo oo kutubta keliyan wax ka qaadanaa yidhaahdo ee talaqiga culummada inay musaafana la sameeyaan carabkooda wax ka qaataan ka jeesto ka tagaayo dhibka ay la kulmaan iyo shiddada ay maaragtay helayaan buu ka warramaya marka waxa weeye waa in culummada cilmiga laga qaataa dadka mashaayikhda ah inuu cilmigu qofku ka qaato fasalka saddexaad musanifku wuxuu kaga hadlayaa aadaabu taalibi maca shaykhihi sheekha adiga aad wax ka baranayso iyo adiga aadaabta idiin dhaxayso ayuuna baraya taasuuna baraya maxay tahay aadaabta lagaa doonayo arrintaas buu keeni wuxuu leeyahay waxaa ka ah ricaayatu xurmati sheikh inta sheekh wax kuu dhigayo xurmadiisa inaad ilaaliso waxaa ka mid ah uu keeni doonaa alkitaabatu cala shaykhi xaala darsi walmudaakara in shiikha yani wixii aad qorto aad ku dul akhriso wixii aad ka qorto hadday mudaakara tahay la sheeka iyo mudaakaro cilmi la muraajacayn tahay wixii aad ka qortay darsiga markuu akhrinayo wixii fawaa'ido aad ka qoratay ina haddana ku dul akhriso asaga in lagaa doonayo waxa meeshaas lagu keeni doonaa yaani maaragtay atalaqi aan mubtadi qofka mubtadi'a wax ka barashadiisa wax laga bartaahi ayana xukunkeedu muxuu yahay qofka ahlu bid'a wax ma laga baran karaa masaladaas isagana sheekhu arku waa ka hadli doonaa arki doonaa fasalka afraad wuxuu uga hadlayaa aadaab zamaala ila daba wax la baranaysa arday wax la dhiganaysaa markay samaalada saaxiibtinimada aadaabta ay leedahay ardayga wax la baranayso dhaqanka aad kula dhaqmayso iyo wax la midka ah saaxiibtinimadaasi ayuu ka warramaya markaas wuxuu kaaga digi mawduuca maaragtay ee fasalkaas markaanu joogno waxaa ka mid ah waxyaalahu ka digi doono qariinu suu waxaa yidhaha saaxiibka xunka ah qofka sharta ku horseeyo xumaanta ka shaqeeyo aan khayrka kugu walaay kugu kugu xageynin kaasna ayuu kaaga digaya waxaa la rabaa qariin saalix qofka wanaagsan inaad saaxiib ka dhigato ayuu fasalka rasuulku kaga warrami doonaa fasalka shanaad wuxuu musanifka kaga warramayaa aadaabu الطالib fi xayaatihi اlcilmiya ardayga adaabta laga doonayo yacni marka uu cilmiga uu la nool yahay cilmiga markuu ku dhex jiro yacni noloshiisa cilmiga ah ee waxbarashada iyo aadaabta ardayga laga doonayahay waa maxay wuxuu leeyahay waxaa laga rabaa kibarulhimma min alcilmi in uu himmad caaliya uu hayo aad uu maaragtay yacni raqbad badan uu hayo cilmiga barashadiisa waxaa laga rabaa inuu u baahan yahay yani mahim uu yahay yani ku maman yahay xagga dalabka cilmiga raadintiisa inuu yani oon u qabo iyo haraasa uu qabo waxaa ka mid ah yani maarata alrixla ila alab ila talab alcilm in xataa cilmiga uu safro sidii aimmadeenina ugu safri jireen meelo kale hadduu magaaladiisa markuu wuxuu ka urursan karo ka urursado inuu u safro wixii ka maqan meeshuu ka helaya inuu u raadiyo iyadana wax taasay ka mid tahay waxaa ka mid ah inta wax baranaya cilmiga inuu ku ilaaliyo alkitaaba qoraal inuu sameeyo inuu qoro oo cilmigaas uu qoro si uu bari u xifdiyo ayuu maaragtay kamid ah waxa kamid ah canawiintu keeni doono oo fasalka shanaad kamidii allujuu ila allahi ta'ala fi talabi wa marka uu cilmiga talbayo oo cilmi inuu xasiliyo kana uu helo uu doonayaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala lujuu sameeyo oo xaqiisa u carro oo mid mar walbaba mid ilaahay ku xiran oo qofku noqdo fasalka lixaad musanifku wuxuu kaga hadlayaa ataxalli bilcamal cilmigi waad baratay soomaha waad soo ururisay culimmadii waad kala kulantay cilmku waad soo qaadatay inuu qofku isku qurxiyo cilmiguu bartay ku camalfalkiisii inuu ku camalfalo ku dhaqankiisii ku dhaqankaasuu ka hadlayaa wey xanaawiin badanuu keeni doonaa fasalka hoostiisa waxaa weeye calaamaat alcilmi naafic qofka cilmigiisa naafic ah uu yahay wax tarayaahi calaamaadka lagu garto wuu ka hadli wuxuu ka hadlaya zakaatu cilmiga waxa lagu tahiro sakada inaad yani oo ahaa inaad cilmiga adiga bixiso gudbiso cilmiga aad soo baratay ood ku camal fashay hala fadhiisani ummadda gaarsiin cilmigii nashri zakaadkiisay ka mid tahay cilmiga inaad ilaaliso oo aadaabtiisii iyo dhaqankii rabay inaad ku ilaaliso yani waxyaalo sidaas oo kale ah inuu xataa taalibulcilmiga maktabad uu samaysto kutub uu leeyahay urursado waa laga rabaa maktaba inaad ta'siisisiid baa laga rabaa oo shiikhuna uu noo keeni doono waa arki doona fasalka toddobaad oo ugu dambeeyo wuxuu musanifka kaga warramaya almaxaadiir wax la yidhaaha maxaadiir digniin buu la siinaya wax alla wixii cilmigan caqabo ku noqonaayo aafo ku noqonayo dhib cilmiga barashadiisa kaa hor istaagi doono ayuu kaaga digaya wuxuu leeyahay waxyaabaha ka mida ah fasalka uu kaaga digayo oo fasalkaas yani maarata uu kulansanayo canaawiinta hoos imaanaysa waxaa ka mida ah wuxuu ku leeyahay ixdar an takuuna abaa shibrin يعني علمي وحوله وصدح شبري واحد صدح تاكوي صدح تاكوي شبري وتاكوي صدح تاكوي مركا هل شبري مركا قفو قارو يعني ما عرفت واكبها هل نقول لكليه حوغا ير هذا لبا تاكد الكوسي دمنتها حكبري marka iska ilaali ninka la yiraahdo aba shibri taasuu ku leeyahay wuxuu keeni doonaa aad arki doontaa at-tasaddur qabla ta'akhul waa cunwaan aad u qiimo badan in qofku isagoonan cilmigii ahal u ahayn inuu durbadiiba uu yidhaahdo maaragtay cilmigii baan u xusan aqoon uu sheego uu hormaro يعني مارتي إن أو يعني أسبب بسيل أسبب بسلاني وعلمي الآن تدقيقي هذول إلى لو حباي شيء وكل عبوبة يعني مارتي رمتي وحالي يعرضونه ماشي كفة ذي هذا كورا وحا حسوستا الشيخ محمد هادي رحمة الله عليه وفق أنا مال الشيخ الله يرحمه إلى شيخ يقبوها وحو حمر بوجه حمر حمر كتابك أخرنا تفسيرا مركا مساجد مسجد أبو هريرة اللي إلى كتابك أخرنا marka asagoo sugayo kitaabkii masaajka safka hore fadhiyo ayaa wiil yaroo duubka tabliiqa soo xirta shiikhuna tabliiqa aad u nacba tabliiq waa la daliil jiray aad u fogeyn jiray baa wuu istaagay markaasuu wariyaa naga fadhiiso shiikhi waa fadhiisiyey markaasuu wuxuu akhriyey laba beydoo kitaabkaa ku jirta oo nin la yidhaha abubakar uu leeyahay ku akhriyay yacni inaan cilmina soo baranno yacni nin sheekha oo bisil oo mawsuuca ah waa sheekh mahaadi raxmatullahi calayh nin mawsuuca buu ahaa halkaasuu fadhiya culimmadii iyo meeshaa fadhidaba wiil yar wuxuu rabaa inuu dadkii maarata u sheego waxbaa sheegaya wariya naga fadhiisa markuu yidhi labada beed ku akhriyo yidhi tamanayta an tumsi faqiihan munaadira bigayri canaa'in waljunuun funuun walaysa iktisaabu lmaali duuna mashaqatin yutaxamaluhaa falcilmu kayfa yakuun labada baydoo oo zurnuuji uu soo ururiyo oo uu leeyahay abubakar daynuuri ayuu akhriyo wuxuu yidhi waxaad ku tamanisay buu le beedka waay labada beydka sheikh wuxuu ohanaya tamanayta an tumsi faqiiha waxaad tamaniso jeclaatay inaad faqiih munaadira noqoto nin faqiih oo munaadara gala biduuna canaay adoon cilmigii dhib u soo marin oo rixlo u samaynin oo musaafana culama u samaynin waljuluulu funuun jinniga laftiisa waaliga ayaa kala duwan soo ma mid maradu tuurtaa mid kan waa waali waa ninkaan kale iska istaagayo oo isagoo waxba haynin maarata dhahayo waxbaan wacdina waa nooc jinniga ka mid ah marka yani atasadur qabla taahul shiikha taasuu u jeedaa qofka isagoon bislayn oo aan cilmigiina xasilin hadduu yidhaahdo waxbaa sheegi waa fadeexoobaya waa isceebaynaya lanna adaa banaankas cawradaada bannaanka soo dhigaysa wya taasoo kale ka mid ah wuxuu ka digaya shiikha waxaa la yidhaahdo ixdar aljadal albizanti qolada byzantiyiinta la dhihi jiray yaa waxaa la yidhaahdaa muranka muranku diidan yahay muranka aan ah, wax faa'iidaa laga keenin ardayda waxaa laga yaaba maanta dhan waxaan macno lahayn inay ku kajajaclayaan taasoo kale iska ilaali waqtigaada dhimanaysa nimanka byzantiyiinta waxaa laga sheegi jiray iyadoo cadowgoodii cadowgoodii oo madaafiic wataa magaalada oo garaacayo oo lagu soo socdoba waxay dhihi jireen waxay ku doobayaan ukunta iyo digaaga yaa horreeyey ukunta afar martay mise digaaga keebaa horreeyey jadalulbiisanti yaa la yidhahdaa waqtigaasoo kale inaan cumrigaad ku baabi'isid ma aha qofka taasoo kalean iska ilaaliya cilmiga kaa hor istaagaysa jadalka aan macnaha lahayn wuxuu leeyahay yaani wuxuu keenayaa carawinta ku daraya laa taifiyata walaa xisbiyata yucqad alwalaa wal baraa wuxuu ka ilaalinaya zamankeena fitnada jirto oo cilmiga ka hor istaagayso in xisbi iyo koox iyo jamaaco lagugu daro iska ilaali buu ku leeyahay sheekhu uu noo keeni doono wa arki doono insha allahu ta'ala طائفية ما جرت بولية حزبية ما جرت قفك طالب العلم له oo jacaylka iyo nacaybka ba lagu dul xiro waa inuu qofka ardayga ka fogaado xaal maanta xisbi ka shaqo waxaan ognahay dadkii xisbiyada soo maray way garanayaan qofka maalintii xisbi lagu daro oo beeca laga waxaa cilmiga wuxuu la noqonaya shay taalowi ah qiimada lama yeelo sababtu waxaa eh, askari baa laga dhigay waa jundi weeye dowladoo durbadiiba tatallucaya yacni maaragtay waxaa meel meel fog baan ka fakaraha ku leeyahay cilmiga wuxuu arkaa wax aan macno lahayn u arkaya marka waxyaalaha caqabada qofka ku noqda bay ka mid tahay weeyaan wuxuu sheekhu keeni doonaa nawaaqid hadihi alxilm adaabtan waxa ka hor imaanayo burinayo oo aafooyin ah oo dhan ayuu ku keeni doonaa iska jiro ku dhihi doonaa marka waxa weeye waa shay weyn in adiga lagu sheego waxa dararka cilmigaada ka hor istaagayo dhan in lagu sheegaa aday maslaxa ku tahay weyn marka sheekha risaaladaas intaas oo fasalku dabada fasal ka kooban tahay noocaas bayna maartay ay calawiintaasna aan xogaa wax ka ishaaray bay kulminaysaa iyo kuwa kale aan sheegin ayuu ku ayaa kamid ah weeye marka kitaabku baan bilaabayna insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah يعني لكل مقام مقالة لها هذه قراءة أيتها وحقرنينه بسم الله أقرأ بأنهنا أما ama yani maaragtay hadday kitaabo tahay bismillaahi aktubu baa marka bismillaahi allah magaciisa anigoo kaalmaysanayo ayaan aqra'u ama abtadi'u bikitaabi haada kitaabkaygaan ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista ballaaran bixinayo naxariistiisu ay waasaca ahaydoo kulminaysay muumin iyo kaafir khalqigoo dhan camimaysay allihii alraxiimi naxariista gaarka ah bixinayiyo muminiinta ku gooniyeen wakaana bilmuminiina raxiima siduu ilaahay leeyahay subxaana watacaala alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iskale xamdiga athanaau ljamiilu baa layidhaahdaa yacnii carabkaada ood allah ammaan wanaagsan aad ku ammaantaa layidhahda alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iskale أمان ونكسن لله الله اسكره إلهي بأسكله أمان وقلنا عيته جنس الحمد إلهي بأسكله وأشهد وحنقريا أن لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لغو عابداه إنه سنجري إلا الله الله مويه الله كمين علاذي سحقها وأشهد وحنقر وحي إلهي كسو هريق والعابدنا عبادة ديني باطل كان عبادة صح أي سنتين وأشهد وحنقريا أن محمد النبي محمدنا رسول الله الله رسول كيسي إن أويهي أديك رب أصادر وخلقه أصادر لهداية الخلق أصادر إن أويهي بانكريا اللهم يا اللهم الله يوم صلي أمان نبي الله محمد وسلم بدبادي عليه على نبي الله محمد نبي محمد إله يوم أمان oo badbaadiyo waxuna dhanba ka badbaadi laana asalaatu sida abu uu ku fasirayo iyo qeyrkiis ba imaam uu soo guurinayo waxa la salaatu allahi thana'uhu alayhi inda al-malaa'ika weeye amaanista allah oo rasuulkiisa amaano malaa'iktiisa agteeda uu ku amaano bal ilaahay salliga allah subhanahu wa ta'ala nabigiisa ugu salliyo culimada qaar waxay yiraahdaan allahumma salli allah yu unna marka rahmad khaas ah oo nabi maxamed uu leeyahay ayadana culimadu ku fasiraan اللهم يا اللهم الله يو صل أمان عليه على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم إلهي بدبادي حمار ربك بدبادي وعلى آله اللهم صل على محمد يعني اللهم صل وسلم عليه ilaahay ha ammaano hana badbaadiyo xumaan oo dhan allah ka celiy allah ka qabto weeyaan wacala aalihi ahalkiisana allah ha ammaano hana badbaadiyo nabiyullaahi maxamed ahalkiisii ahalka nabigana waa banu haashim banu mutalib baa la yidhaahdaa aalubeytka dadka la yidhaahdo muslimiintooda aswaajkii nabigana waa ka mid ilaa aalubeytkan bay ka mid yihiin wa saxbigii asxaabtiisana ilaahay ha badbaadiye hana ammaano ayagana saxaabadana mid kasta oo nabiyulaahi maxamed rumeeyey oo noloshiisa soo gaaro oo rumeeyo islaamnimada ku dhintay ayaa la yidhaahdaa markay culammadu saxaabiga tacriifinayaan waman ihtadaa iyo qofkii ku hanuunay bihudaahu nabiyulaahi maxamed hanuunkiisii xaqi uu la yimid cidii qaadato ku hanuuntayna ilaahayow ammaan oo badbaadiyo xumaanoo dhanbata loo weeyaan amaa bacdu intaa kadib markaan bisinkii soo sheegay ammaantii oo xamdigiiya sheegay shahaadatayinkii aan sheegay asalaatu cala nabiy sal allahu calayh waaalih wasalam aan intaana ku salliyey iyo saxaabadiisii intaa kadib yani bacda albasmala walxamdala wasalaati cala nabiy sal allahu calayh wasalam فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها صبحات الوجود ولا تزال تنشد متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة ومجدها ودمها المجدد لحياتها وحليها الشيخ رحمه الله فأقيد وان قرية تقييد كتابات عبد الوجيه وان قرية معالم هذه الحلية حلية بلدن وحن لسو قرحيو الحلية الآداب الجميلة بالوجه هذا آداب كان وناكسا على مدهدي كتسيي أيام قرية حلية المباركة لبركية aadaabtii barakaysnay yani calaamaadkii kutusay macaalimta waa alcalaama baa loo jeedaa maxaa yeele macaalim tariiq markaa tidhaahdo waxa weeye haddaad tidhaahda khafiyat macaalim tariiqi waxaa qarsoontay calaamadihii jidka o dhan waa qarsoontay baad odhanaysaa macaalim marka waa calaamadaa loo jeeda xiliyadaan oo aadaabtan wanaagsan ayaan waxaan qoraya oo barakaysan calaamadaheedii baan qoraya weliba sanadkuu qoraya waa kun iyo afar boqol iyo sideed markay ahayd hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam min alhijrati nabawiya والمسلمون ولله الحمد مسلمين تني إلهي بأمان اسكله يعايشون أي كل ليهين يقظة يقظة بران علمية أو علم أه علم dadkii ay muslimiintii cilmiga ay maaragtay baraarug u qabaan u baraarugsan yihiin yaqdadaas jeedkaas baraarugaasoo tatahallalu laha ay la ifto subaxaat subuxaat alwujuuhi subuxaat alwujuuhi yacni duuduubkooda subaxaat waxaa la yidhahdaa subxat alwajhi wa asaariir alwajhi aa la yidhahda qofka markuu qoslo iyo maartay wajigu waa duuduubma duuduubkaas oo kale la yiraahdo subaxaadka loo jeedo marka wejigii asaariirtiisii oo duuduubyadii ah ay ma ifto markii markii muslimiintii baraarug oo cilmiga ay ku nool yihiin talab la raadinayo wala tazalu kazuli mayso baraaruga iyo qadadaasi soo jeedkaasi tunashitu inay nashaad gelinayso mid firfircoon ka yeelayso fi afidati shabab al umma halkaas gelaysa tunashiduda inta mutaqaddimatan ayadan laba shardu galiyay wa jumla mutaqaddimatan ila tarqi wal nuduji waa jumla muctarida weyaan meeshay soo dhex gashay walaa tasaalu ka zuuli mayso yaqdadan iyo baraarugani tunashidu inay firfircoonaynayso mid firfircoon ka yeelayso mutaqadimatan ayadoo a ah mid hormarinayso muslimiintii ila taraqii yacni sarrayn iyo kor noqosho iyo wanuduuji bisayd ay u kor maxay yaani tazuulimayso inay nashaad gelinayso iyada oo sarayn iyo bisayl dadka u koriyeelayso ku hormarinayso fi afidati shabaab al-umma nashaad xageena gelinaysa fi afidati shabaab al-umma ummadda ummad ummad islaamiya loo jeeda dhalinyaradooda quluubtooda laabahooda ay nashaad gelinayso ay jeclaanayaan majdaha sharafteedii dhalinyaradaas shabaab ulumma majdaha sharafteedii iyo wadamaha dhiigeedii ummadaasi almujadida cusboonaysiinaya lixayaatiha lanna shabaab shabaabnimadu dhallinyarada odayaashii waa duqoobeen dhallinyaradaasi waxa weeye waa waa sharafta ummadda ay leedahay iyo dhiigoodii cusbaayo xayaatadoodii sii cusboonaysiinayo intay dhallinyaro jiraanba xayaat ulumma waa noosha way sii noolaanaysaa wey marka quluubtaas oo shabaabkaas ayay maaragtay nashaad gelinaysaa xilyadan yani oo ah yaqdada baraarugan cilmiga ah ayaa yani maaragtay eh, qalbigooda nashaad gelinaya weyaan id maxaa yeele naraa waxaanu arkaynaa buu yidhi alkataa'iba kooxihii yani guutooyin kataaib waa jamcu katiiba katiibadana guutada ciidanka la yidhaahdaa marka kooxihii dhallinyarada ahaa baa loo jeeda alkataa'iba shabaabiya guutooyinkii dhallinyaronimada loo nisbeeyey tatraa ayada oo yatbacu bacduhaa bacdan ay israacraacayaan ayaan arkayn isdabajoog yataqallabuuna dhallinyaradaas ayagoo gadgadoomayo fii actaafi alcilmi cilmiga dhinacyadiisa actaaf waa jawaanibwa ah. cilmiga dhinacyadiisa ay gadgadoomayaanoo ay raadinayaan cilmi dalab ay ku jiraan muaqaliina ayagoo ah kuwa la cusleeyey bixamlihi cilmiga qaadistiisa lagu cusleeyey yani cilmigiibay gaarra wareegayaan ayagoo cilmigaas yani culayskiisii ou maarata dul saaran yahay yaculluuna way rakaadanayaan oo way ku noqonayaan ku laablaabanayaan minhu cilmigii wayanhaluuna yani way kamiin ahaanay ugu socdaan hadday maaratay biyihii doonayaan weyaan laakiin waxaa la yidhaahdaa nahalka ashurb alawala la yidhahdaa kamiina la yidhahdaa saas saas ma kamiin markuu ooman yahaa la yidhahdaa xoolahooda uma yihin waraabku doonaya nahalka yani waxaa la yidhaahdaa waa markuu oonka hayo oo kamiinta uu yahay oo waraabka hore uu doonayo weya calalkana waxaa la yidhaahdaa waa rakaada marlabaad uu ku noqonayo weya ama ama durduurta labada la yidhahda laakiin eh, nahalka waxaa la yidhaahdaa waa eh, kamiinta la yidhaahdaa weya marka macnaheedu wuxuu leeyahay dhalinyaradii oo cilmiga gaararkiisa wareegay iyo oo cilmigana mas'uuliyadiisii dusha laga saaray xamligiisii ayaa waxay yihiin kuwa isdaba joogo marna cilmigii cabayo oo marka hore ku cusub iyo ayagoo mar ku noqonayo saas mar labaadba marba marka ka dambeeya u laabanayo oo cilmigii cabayo weeyaan فلديه marka dhalinyarada agtooda waxa ah min at doonista cilmiga la doonay tumuh jiclaanshaha leeyahay oo halkal taagid shay iyo wuxuu kaltaagayso doonayso inaad gaarta baa la yidhaahdaa faladayhim agtooda waxaa amna tumuuxi wahanqaltaagiddii oo cilmiga doonistiisii ah iyo waaljaamiciyati uruurintii cilmiga lasoo uruuriyo iyo walitilaaci lmudhishi yacni itilaacii taabacashadii cilmiga oo yaab gelinaysay oo aad dadku cilmiga u raadinayeen iyo walkhawsi quusidii iyo bakuurashadii iyo dhexgalkii fii maknuunaati lmasaa'ili masaaisha kuwooda qarsoon la dhex dabaasho oo gudaheedii la galo cilmigii kore waa ka gudbeen maknuunaat lmasaa'il masaa'il qarsoon baaristeeday ku dhex jiraan ay dhex dabaalanayaan lanna qawska waxaa la yidhaahdaa waxaa dhihi kaasa fulaan min almaa hebel biyihiibuu shiiday baa la ama maarta quusay ayaa la yiraahdaa marka maknuunaat almasaa'il bay quuseen dhaxdala ee dhaxgalayaan masaa'ilka qarsoon la qariyay bay baarayaan way waxa agtooda ah marka ma yufrihu faladeeyhim ma yufrihu halkaas ku xirantay agtooda markii la fiiriyo sida cilmiga u jecel yihiin say u ururinayaan ibtilaaca ay la imaaneen la yaab kale sida ay masaa'isha qarqarsan u dhexgelayaan agtooda waxaa ah maa yafraxu bihi almuslimuuna maa shayba ah. yafraxu ay ku farxaan bihi maagaba shaygaba almuslimuuna muslimiintu ay ku farxaan نصرا فسبحان وحان زهنادو نسخان ودن من يحيي shay ahadka wax nooleeyo oo allah ahadka nooleeyo quluuban laaba nooleeyo oo cilmiga ku nooleeyo iimaanka ku nooleeyo wayumiitu dilo quluuban laabana dilo oo yaani maartay cilmiga markuu qofku ka fogaado qalbigiisu waa dhimani iimaankaas markuu ka fogaado qalbigiisu wuu dhimani kaasoo kale allahaas ayaa nusqaan oo dhanba marka dhalinyaranimada qofka intuu dhalin yar yahay inuu cilmiga dalbo ayaa halkaa ka garanaysa shabaabka waqti waxaa jiri jira dhalinyaradu aysan cilmiga aysan u soo jeedin iyo barashadiisa xaqiiqo dadka xoogaa waliba dadka oo waxaa wax baran jira cilmiga dadka xerka la dhihi jiray xer baadiyo ka imaanaya magaalo fog oo dalka loo ka imaanay meesha cilmi ku arkay uu fariisanaya markaas uu maanta cid ma haysto qaraabo meesha uma joogto waxa laga yaabaa ninka xerooga meel cid qurbaan ee naarta qabto ama naarta xoolo iyo sab loo qalay inuu maanta uu raashin ka soo helo wax ahlo haysto ma halkaas uu fadhiya cilmiga baranaya xertaas yaani fiir adkaysigooda dadka risaalay waliin xirkaas aad arkayseen masaajidda dhex fadhiyey run ahaantii dadka xernimada soo maro waa dadka maanta ummadda anfacay waay xaqiiqat alamr haddii ilaahay tawxiidka uu fahamsiiyo oo caqiidadii sunnada uu qaato isaga ayaa maaragtay dadka anfaco laakiin marka tiraahdo madaarista inta dhigtaa ardayda jaamacada afar sano ka soo qaadani shahaadada soo qaadatay khalaas kurbadi wuxuu bilaabayaa tukaan ku furan lahaa iyo maaragtay meel ay aso uga shaqeyn lahaa iyo buu raasanaya iyo bas maba cilmiga uma soo jeedin laakiin ninkan xirowga ah markuu cilmiga barto wuxuu bartay buu nashirin jiray waad ogtihiin dadka culuumta Soomaaliya ee xirta masaajidaha fadhin jiray masaajidaha Soomaaliya cilmiga lagu baran jiray xamar ma garanaysaa ama amaakanta Soomaali cilmiga laga raasado amaakin fara badan meelaha xalaqaadka cilmiga hadda midna luqado kale asla luqado kale markii luqa carabiga la jiray asalka talbeedka dhulka Itoobiya laga laga teenisay cilmiga culumada hadda wax Soomaali inta xamar timid xataa kutubta kuwa akhrin jirta afkarkoodu way jiraan rag oo koofur wax ku baran jiray oo yaqiino ragga koofureed laakiin waxay ka iman jireen galbeedkoodii iman jireen fiqiga xakeebu xakeeb asal u ahaa meesha baar dheer laga culimada soo wada aadi jiray dadku waagii hore dhan magaalada baar dheer la yiraahdo cilmiga fiqiga laga soo doorin jiray waa meesha kaliya irshaadka xataa kitaabka la yiraahdo laga soo raadsan jiray laga akhrisan jiray laakiin rag badan xamar joogi jiray baa jira ragii hore ah mashaayikh waaweyn oo maalan eh, ay ka mid ahaayeen dadkii fiqhiga akhriyi jiray sheekh abi kal muxdaar sheekh la yiraahdo eh, sheekh muxudiin macal mukarram sheekh la jiray sheekh suufi sheekh la jiray waa taqaanaan eh, culimadaas waliba dadka carab waxay ahaan yaman iyo waxay ahaayeen dad dibil cad oo reer xamar ay ahaayeen dadka cilmiga fiqhiga shaaficigana aad ma sha Allah u hayay وهكذا laakiin cilmu xadiidka dadkeena waa ku yaala cilmu xadiidka aad buu fiqhiga iyo luqada ba aad loo rakisi jiray marka dadka cilmiga qaada shabaab dhallinyaradaas way ahaayeen xirta ah dhalinyarada waagii eh, iskuulaadka iyo la galay dadka iskuulaadka waa laga faani jiray cilmi iyo wadaadka waxaa loo qoon jiray koofi la dhihi jiray koofi waa laga cunuga cilmi waa iskala sarreeyaaba markuu cilmiga baranayo ninka iskuul yar dhigto waa la xaqiri jiray cilmiga laakiin ilaahi subxaana wa tacaala waqtigii adiga sabciinaadkii toddobaatanaadkii wixii ka bilowday ayaa ilaahay dadkii subxaana wa tacaala uu tusay cilmiga iyo dhallinyarada inay maarata tumuux ay yeeshaan oo cilmiga bartaan laakiin ayagana caqabaa la timid caqabooyin fara badan baa helay maanta soomaaliya toddobaatanaadka ragga cilmiga bilaabay haddii cilmigaas loo dayn lahaayo lagu barbaarinaa sida shiikhu uu noo keeni doono oo laga ilaalin lahaa aafaadka laga ilaalin lahaa culumo aad u tiro badana haysan lahay maanta hadda ma fiirsateen dhallinyarada eh, meel kastoo tagta soomaalida ay joogtay dadka taraawiixdii iyo la tujiye iyo oo tajmiidkana ka tujiyo kulli waa dhalinyaro soo maarta toddobaatan jir ama lixdan jir oo natujira weli ma hayna carabtu waxaa laga helay siddeetan jir toddobaatan jir oo maaragtay ma sha Allah mujawid ah oo asagoo waayeel quraanka akhrinay xaafid ah oo mujawida ah baa laga yiri marka waxa la rabaa dadku marka run ahaantii waxaad moodaa wixii uu toddobaatanaadkaas ka dambeeyey ba xoogaa baraaruga dadku bilaabay wixii ka horeeyey waxaad moodaa walaaki waa laga faali jiray laakiin alxamdulilah maanta dhallinyaradii maanta diinkaasi qaateen waxaa loo baahan yaha marka in la ilaaliyo laakiin markay dhallinyaradii diinka soo fahmeen niman mufakir islaami la yidhaahdo la baxay mufakir islaami meeluu ka soo galay taytal uu leeyahay ma naqan mufakir islaami yaa yidhahdeen tuu ka yimid culumo ma lama yidhaahdo mucallim qur-aanka dadka bara maaha mufti wax jawaaba maaha shiikh mudarisoo wax akhriyo maaha mufakir islaamiya lilaah markaasuu goob inta samaysto qaar jamaaca gashan gruub meel ku xaraysan ku kala qaybo ku xaraysan mid kala qaybo ku xaraysan khalaas ilmihii hadhowda wuxuu ka dhigayaaba cilmigii waxay u arkayaan shay fanawi waa ka wada tageen markaasaa nin walbaba dantuu lahaaba u adeegsaday kii dab ku guray dabuu ilaa waa ku gaareen waxa kada shabaabka dhalinyarada saasaa laga dhigtay dhalinyaradu marka aslan saddex qaybood marka hore waa dad masaajka soo galay iyo kuwa aan masaajka ku jirin oo qaybsamaan kuwa masaajka ku jirin waa dadkaas balwadu la tagtay oo jaadka iyo baktiga waxa xun dhalinyaradana soomaalida ka hadlaya waa kuwaa suuqa ku jira kuwa masaajidda soo galay saddex qaybood miya mas afar qaybood ay noqdeen dadka masaajidka ku jira group xarakaad ay urursadeen oo meel ku haystaan oo ayaga la isku diro oo midba midka kale necab yahay ama qaarkood maaragtay yacni dana kale lagu fushado waa gruub noocaas wa guruub kalena koox suufiya xaraysatay xadradaas iyo qubuurtaas iyo lagu mashquuliyey ayagana halkaasi ku dhex jiraan gruub saddexaad duuba inta loo xiro tabliiq laga dhigaa maanta dhamboorsa dhabarka loo saaray waxaa la habeenku masaajid seexo soco waxna baran wahaakada cilmigii dhammaa halkaasi ku baaba'ay qaabkaasi dadku sameey wax yara ka soo haray oo intaas maanta masaajidda iyo sunnadii raadinayso waa dad yar weeye marka waxaa la rabaa dadkaas inaan ku soo celinno masaajidda lagu soo celiyo xarakaadka laga kala tirtiro laga caydiyo kii qubuurta aaday qubuurta laga soo celiyo kii ummadaynu isku qarxiyay doonaya ha isku dhex qarxin la yidhahdo laga soo celiyo wahaakadaa sidaas in marka dadka diinka la baro ayay maaragta la rabaa wey dhallinyarada ilaalin u baahan tahay shiikhuna wuu noo sheegi wuxuu yidhi laakin laa budda lihadihi nawaati mubaaraka laakiinse laabudda waxaa laga maarmaan lihaadihi nawaati annawaaf laftimireedaa la yidhaahda laakiin hadda mirta la abuurayo dhan baa loo jeeda waxa dhalinyaradan waa waa doog soo baxaya Soomaha doog soo baxaya waa waa waxa la yiraahdaa waa doog la rabo inuu koro oo weynaado miro dhala la doonayo way marka lihaadihi nawati abuurkaas oo lafta laftimireeda ama doog ayaka soo baxaya al mubarakati ay barakaysan ama la barakeeyay waxa laga marmaan min asqi waraabin la waraabiyo wa ta'afudi yani wadaadada waxay ku fasiri jireen tacaudka faajofaajood bay dhihi jireen laakiin waxaa loo jeedaa geedka markii la abuuro geedkan inaad waraabisana waa la rabaa tacahudkan waxaa la yidhahdaa qashinqaadka wixii kaloo biyaha la qaybsan lahaa waraabkan biyihiisi la cabi lahaa oo geeda yaryara inaad ka qaado ka gogoyso si biyaha asaga keliga uu soo saafir noqdo kaasaa la yidhahda marka tacaafud waa ilaalintiisii iyo geedqaadidiisa la geed qaado waxaa laga maarmaan watacaafudi fii masaaraatiha يعني في سيرها في مساراتها أي في سيرها سعد كذا كافة وحالة مارمانا يعني أبو كاس بركيسا إلا ورابيو إن وحال وحي لبي أردن سعد كذا لبي لغوريجيو كافة رمان لغوريجيو نشرا حلو ورجنا نشرا للضمانات فذن لفذن أيو damaanaqaad allatii takufu damaanaqaadkaasi ka reebayo canha ay cani nawaafi laftimireedda ama abuurkaas ka ilaalinayo alcafaara kufidii ka ilaalinayo watacaura simbirixadii ka ilaalinayo fii makaani alabi yani fii daakhili alabi oo fii waqti alabi markuu cilmiga dalbayo wax alla wixii simbirixin lahaa ama kufi lahaa ee cilmiga ka joojin lahaa in laga ilaaliyo yani fii makaani alabi markuu cilmiga dalbayo iyo walcamali markuu cilmiga ku camalfalayo in laga ilaaliyo wax alla wixii simbirixin lahaayo dhan laga ilaaliyo ama kufin lahaa kuwaas waa maxay waxa kufin lahaa ama sabirixinaya waa kuwe min tamawujaatin fikriya fikradaha mawjadahooda mawjadihii fikriga ahaa mawjaad fikriga iska socda ayaa dhawta nairobi niman baa waxay wareejin jireen sunnada nabiga ma jirto qur-aanka kaliyaha jiro qaara ku taafuro iska dabagala sunnada nabiga inkireen qofkii sunnada nabiga inkirana waa ku kufrinaya waa gaalnimo qaar baa iska qaatay maalinba markii mawjad timaado dad baa daba yaacayo daba ordayo wama ila dalika way marka tamawujaadka isdaba joogo mawj buu ka cadar mawjin waa hirka way hirkaas hirarka isdaba taagan oo fikriga ay in laga ilaaliyo wa iyo aqidooyinka xunxun oo dadka soo gelaya caqaaidkooda dhulka gaarsiinaya in laga ilaaliyo wa suluukiyatin dhaqanka xunka ahna suluukiyaadka xunka in laga ilaaliyo wa taaifiyatin taaifiya kooxa kooxaysigii iyo wa xisbiyatin xisbinimadii in laga ilaaliyo waxaasoo dhan cilmiga qofka ayay hor istaagayaan sidaa darteed in laga dhowro waa laga maarmaan walidaalika sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullahi calayhi markuu hadalkaas soo akhriyey ayuu hadal yar meeshaan ka sheegaya wuxuu leeyahay yacni arrintan ardayda sida ay dumuuxa ugu qabaan iyo dhallinyarada sida cilmiga u raadinayaan ay ugu baahan yihiin damaanaad iyo wax naftooda qabta ugu baahan yihiin buu miaal yarkeena markaasuu yidhi ara'aytum alkhawaarij iiga warama buu yiri sooma aragta khawaarijti indaqu min al-iiman aktooda ah iiman bimahabbati kawn al-muslimina ala al-haqq inay muslimiinta inay xaq ku sugnaadaan jicelihiin إن المسلمين تحقق قاتل بجعلهم أكتوذ وحاء جعلكاس ما لا يوجد في غيره سيدي ذكا إني ونكسن هذان يجعلهم أيها أكتوذ ذكر أكتوذ وحا لقهري بأيها أكتوذ لقهري آد bay u jecel yihiin dadka inay diinta qaataan khawaaristaasay jeclayn laakiin wuxuu yidhi laakiin haada qad zaada arrintaas jacaylkooda ay jeclaayeen baa ziyaado noqda waa batay xataa kafaruu muslimiina ilaa ay dadka muslimiinta ahoo aanan aad khayrka ugu dadaalin ay gaalaysiiyaan ama cumuuman gaalada muslimiinta ay gaalaysiiyaan wa a'immat almuslimiina muslimiinta madaxdoodii a'immadoodii ay gaalaysiiyaan wa kharajuu calayhim ayaga ay marka la dagaalamaan ku kacaan fasaaruu marka ay noqdeen kama qaala nabiyu sal llahu calayh ali wasalam xaalkoodu wuxuu la mid noqday khawaarijtii siduu nebigu yidhi yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya diinka waxay uga dusaan uga dhexbaxaan sida falaarta ugaartii la ganaya markii lagu gan ay uga dusto oo kale ayay diinka uga dhex dusaan buu leeyahay marka wuxuu leeyahay sheikhu arrintaas wuxuu yidhi fa anta idbit qalbaka idaa ra'aytahu yacni yanfaru baciidan adii hadaladaas buu tirinaya aad hadal aad u qiimo badan sheegi weyn marka qofka in la ilaaliyo oo sunnada isku ilaaliyo waa laga maarmaan waqad jacaltu waxaan yeelay buu musannifka tawca aydiihim dadka talabatul gacmahooda gaaristeeda ay gaarto ayaa waxaan yeelay risaalatan risaalo fi tacaalumi caalim iska yeelid risaalo ah ayaan dadka gacmahoodii gaarsiiyey buu leeyahay risaalada uu sheegay waa tii hadda idin tusayay waa risaalada risaalada tacaalum la yiraahdo dadka caalimka iska dhigo yaani yaani waxa weeyaan isagoon caalim ahayn inuu caalim yahay sheegto risaalo ayaan tusay taasoo takshifu ayaan dadka gacmahooda gaarsiiyey buu leeyahay aan horay u qoray weeyaan risaaladaasoo takshifu cadaynayso almundasiina baynahum kuwa soo dusay bayna talab soo dhexgalay ama culummadii soo dhexgalay kusoo dhexjiso soo dhexgalay kuwaas risaalo kashfinayso xaalkoodii ayaan qoray hadda ka hor oon gacmahooda yeelay buu lahaa ardaydii maxaan u yeelay khashyata an yurduuhu risaaladaas waxaan u qoray khashyata an yurduuhu nimanka mudasiinta ahee ardayda soo dhexgalay ayagoon tulaabulcilmi ahayn ama ayagoon culummo ahayn soo dhexgalay inay alabatulcilmiga halaagaan baqid laga baqayo darteed ayaa risaalada u alifa buu leeyahy dayicuu amrahum oo markaasi ardaydii tulaabucilmigii amarkoodii ay dayacaan wayubaciruu ay kala geeyaan masiiratahum socodkoodii fi alabi yani ay cilmiga ay dalbayeen socodka u socdeen dalabulcilmigii ay ku kala geeyaan oo markaa fayastalluuhum ay maaragtay siibtaan oo kaxaystaan baa loo jeedaa ay la tagaan markay soo dhex galaan marka cilmigii iyo dariiq wadada u mari lahayn ay ka mashquuliyaan oo cilm amarkoodii ay dayacaan ay marka ayagu la wareegaan wahum laa yashcuruuna ayagoonan garanayn inay dadka mudasiin yihiin xaaqidiin yihiin ayagoonan dareemayin واليوم ما انت قريبا رسالة اسكو قريب رسالة التعالم كفائديسو كليه maxaa yeel dadkaasi ku kashfinaysa oo arinteedu muujinaysa wal maanta min la joogo aquuka walaalka isaga isku wada sheekha aquuka walaalkaa yashuddu wuu xoojinaya cadudaka cududaadoo xoojinaya wayahudu wuxuu qabanaya biyadika gacantaadana wuu qabanaya fajcal marka waxaad yeeshaa طوع بنانك gacmahaada gaaristooda waxaad yeeshaa inay gaaraan farahaada banaan waa faraha farahaaga gaaritaankoodii waxaad yeeshaa risaalatan risaalo risaaladaasoo taxmilu sido oo qaadayso asifata alkaashifa sifadii muuqatay sifa kaashifa wadato oo lixilyatika aadaabtaadii wanaagsanaydna u qaadayso yani sifa kaashifa sifa kaashifa wuxuu ka wadaa sifada sifooyinka waxaa ka mid a sifada ila sifa kaashifa الصفة الكاشفة وحيدها صفة الكاشفة لا مفهوم لها غيرها علماء ساسية مثلا مركع عيدا كان ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ilaahay markuu leeyahay laa burhaana lahu qofka ilaahay maciisa la jirkiisa ilaah kala caabudo ilaahaasoo laa burhaana lahu soo sifa maaha jumladan laa burhaana lahu waa sifa soo maaha sifadaas mafhuum lagama qaadanayo maxay dhahay sifa kaashifaa la yidhahdaa sifa kaashifaa la yidhahdaa mafhuumu mukhaalafa ma laha mafhuum laga qaata malaha haddii ilaah burhaan leh uu jiro miyaa la leeyahay oon allah aynama jiro allah axad ah, oo cibaadadiisa ay burhaan leedahoon allah ahayn miyaa jiro maya marka sifadaa mafhuum lagama qaataa la yidhaahdaa sifa kaashifa haddaa aragto laa yu'khadu minha mafhuum lmukhaalafa la yidhahda mafhuum lmukhaalafa lagama qaato marka wuxuu leeyahay risaalo oo sida sifa kaashifa mafhuum almukhaalafa laga qaadanayo wax kaloo khilaafsan oo gadaasheeda laga qaadaya aysan jirin saa u cad oo aadaabtaadii wanaagsanayd tusku tusayso gacmahaada gaaristooda yar qaado waa risaaladan u jeeda fahaa ana anigu daa midkan baan ajcalu waxaan yeeli sinna alqalam qalamka caaradiisa qalamka afkiisii ayaan waxaan yeelayaa cala alqirtaasi warqadihii korkoodii baan yeelayaa weyaan awraaqdii korkeedii baan yeelaya fatlu akhri maa arqumu laka waxaan aniga kuu qorayo waxaan kuu raqmina kuu qorayahay akhri maa arqumu laka ay maa aktubu laka waxaan kuu qorayo أكتب لك وحان كو قريو أخري أنعم الله بك عينا إلهي إشارة مد نعميسان هكي له إشارة الله نعمي مد مارتي نعميسان إشارة الله هكي له ودعاء له ودعين تاسو ليها أقربوا ليها مركو حنكو قردون هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله